وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور السينا وثاني يجرو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك والله مأخذا لما سوى ذينك واخصص أولا وأعطيه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضريب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف عن وقع مثنى أو جمعا سبيله ixdif xadaf nuuna nuun xadaf nuunta oo teli raaci alicraaba xarfa alicraabi icraabka xarafkii raaci aw tanwiinan ama tanwiin xadaf mimaa kii xaggii ka xadaf tudiifu aad idaafayni ka duuri siinaa weeye wajruljar ahaaniya kan dambe jar wanwin niyo min macnaa min min macnaheeda niyo aw fii ama fii macnaheeda niyo idaa lam yaslux hadduusan suubanayn inuusan hagaagaynin ilaa daaka macnaa min iyo macnaa fii mooye wakudan allaama laam qaado limaa shay u qaado siwaadaynika labadaa ka soo haray wakhsus khasis awalan kan hore khasis oo wacdi sii hi awalka atacriifa macrifanimo sii biladii kii sababkiina ku sii tala raacay halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka baabulidaafa majruuraat lasmaa ayuu ku soo jiray marfuucaat lasmaa iyo mansuubaat lasmaana wuu soo dhammeeyey majruuraadka kii u dambeeyey laba unbay ahaayeen ee ismi waxa jiro xaraf ama mudaaf xarafkii uu ka soo baxay baabulidaafa ayuu halka ka bilaabayaa idaafa xagga luqada waxaa la yidhaahdaa muطlaqu lisnaad wax in la tiiriyo isnaadu shay in ilaa shay shay shay in loo tiiriyo ruuxa martigaa ah dayf baa la yidhaahdaa waxaana dayf loogu bixiyey ninka martiga uu yahay ee uu ku soo degay ayuu ku tiirsan yahay falamaa dakhalnaahu adafnaa duhuuranaa ilaa kulli xaariyin jadiidin mushatamin imru'ulqays gabayadiisii ayuu ka mid yahay falammaa dakhalnaahu magaaladii arkii aan soo gallay adafnaa waxaan ku tiirinnay bimacnaa asnadanaa buu u jeedaa duhuuranaa dhabarkanagii waxaan ku tiirinnay ilaa kulli xaariyin koore magaalada xiira la yidhaahdo loo nisbaynaya jadiidun cusub oo mushatabin la qurxiyey idaafo xagga luqada waxaasaa la yidhaahdaa isdilaaxa nisbatun taqyiidiyatun taqacu bayna ismayni tuujibu lihaanihimaa alinjiraara abadan eidaafa waxaa la yidhaahdaa waa nisbe dhexdhici laba ismi isla markaana inay qaydo loo keenay nisbadaasi labada ismi midka dambe waxay u waajibini weligii in la jaro kan hore laftiisa axkaam bay u waajibini musanifka uu ka hadlayo saddex arrimood kan hore in laga ilaaliyaa waajiba tanwiin in laga ilaaliyo ismi mudaafe lama tanwiinin karayo nuun tanwiinka ciwadka ee in laga ilaaliyo waa tariye iyo jamcu mudakar usaalim nuuntii ku jirtay waa in laga xadfaa al waa in laga ilaaliyaa ilaa fii khamsi mawaadicoo musanifka uu soo wada mooye waayahay haddaba labada ismi marka laysu idaafeeyo ismiga hore laga ilaaliyo tanwiin iyo nuunkii tanwiin naa'ib ka noqon jiray ciwad ka noqon jiray ismiga dambe majruur weeye waa la jari yaa jaraya musanifka halka kuma uusan caddaynin saddex madhab ayaa la isugu khilaafsan yahay cidda jari madhabka ugu raajixsan musanifkana wuu ishaari doonoo baabulidaafe iyo masdarka camalfalkiisa iyo ismi faacil camalfalkiisa iyo waxaasoo idilaan mari doonnaa wa bacda jarihi aladii udiifa leh kamil binasbin ow birafcin camala yuu jarka keenaya iyo masdarka camalfalkiisu ku keeni doonaa wa bacda jarihi mudaafka marka uu jaro yani mudaafkaa wax jarayaabuu ku wadaa sida raajixa ah qoolka saddexda qowl ugu xooga badan waa mudaafka mudaafu ilayhigaa jari mudaafu ilayhiga ka horeeya ayaa mudaafka jari waxaana calaamad iyo daliil u ah awalan mudaafu ilayhiga damiir inuu noqdaa surowdaa damiir haddii uu noqdana mudaafku ku daba dhegan yahay waxaana bayna naxwiyiin khilaaf badan uusan ka joogin damiir caamilkiisa cidaan ahayn kuma daba dhigo damiir caamilkiisuu ku daba dabadhegaa oo keli waa yahay taa waa calaamad iyo daliil tusini mudaafka mudaafu ilayhiga inuu ku camalfalayo daliil labaad mudaafka wuxuu dalbayaa mudaafu ilayhiga sidaa ficliga macmuulkiisa uu u dalboo kale kama maarmayo sidaa darteeda ee mudaafka mudaafu ilayhiga isagaa ku camalfalaya qolkaasaa raajixa waana qolka musanifka uu marayo kalaamkiisa laga fahmayo qool labaad waxa weeyaan mudaafka waxaa jaraya mudaafu ilayhiga waxaa jarayaayo ku camalfalaya idaafa wax la yidhaahdo waa camil macnawiha isu tiirinta labadan ismi laisu tiiriyey laisu idaafeeyey kaasaa jelayaa kuna camalfalaya waa caamil macnawi ah saddexaad wuxuu leeyahay labada ismi marka laysu idaafeeyo xaraf macnihii ayaa meesha ka soo baxaya iyo idaafada waxay gudani saddex xaraf mid uun macnahooda saddex xaraf oo xuruufuljarkii ka mid a ah. min iyo fi iyo laam xarafkaa macnihiisa idaafada ay gudani xarafkaa laftiisaa jaraya qaarna sida ayay leeyihiin saddexda eh, saddexda qowl waxaa ugu raajixsanee ugu xoog badan mudaafu ilayhiga mudaafkaa jiraya labada ismiyaa laisu idaafeeyey ismiga hore mudaaf kan dambena mudaafu ilayhi qolaa cagsinaya oo kan hore mudaafu ilayhi u yaqaana kan dambena mudaaf qolana labada magacba labada ismi waa ku magacaabaan kan hore mudaafna way dhahayaan mudaafun ilayhi kan dambena mudaaf iyo mudaafu ilayhi waayahay eh, labadaa ismi marka laisu idaafeeyo idaafadaas idaafadaa laba u qaybsanta idaafatun maxdatun iyo idaafatun hayru maxda musanifkaaba soo wada oo keeni doonaaye idaafadaa haddii ay maxdo tahay ama idaafadaa haddii ay macnawiya tahay maxdo iyo macnawiya isku mid ah haddii ay tahay idaafadu waxay qabtaa bimacnaa min ama bimacnaa fi ama bimacnaa lam bimacnaa min waxay qabi mudaafka mudaaf minta laga sheegayaana minta xarfuljarka ahayd wey macaani badan bay faa'iidaynaysay minta macnaha idaafada ay faa'iidaynayo macnaa min ay ku noqonay waa ibtidaa mashruubun bitabciidi ibtida waxoogaa may waxaan u jeedaa bayaan bayaanuljinsi mashruubun bitabciidi minta macaanideeda bayaan ayaa ka mid ahaa tabciidna ka mid weeye bayaan iyo waxoogaa tabciidoo la isku dare ayay faa'iidaynay idaafadu idaafaduna waxay bimacnaa mid noqonaya laba shardi haddii la helo mudaafka mudaafu ilayhiga bacdi ka mida waa inuu yahay mudaafka inta mubtada laga dhigo mudaafu ilayhiga in looga khabrana waa inay dhici karto labadaa shardi waa in la helaa mudaafka mudaafu ilayhiga qayb ka mida waa inuu yahay mudaafka mubtade inta laga dhigo mudaafu ilayhiga in looga khabraa waa inay dhici karto sida khaatimu xadiidin oo kale khaatimun min xadiidin bay ka dhigan tahay waxaad ku garani khaatamkani xadiidkuu ka mid yahay waa bacdi ka mid ah oo mudaafka bacdu min almudaaf ilayhi wey isla markaa in looga khamraa dhici kartoo la yidhaahdo alkhaatamu xadiidu haada alkhaatamu xadiidun in la yidhahdaa suuroobinka idaafada waa bicanamin bimacnaa fii idaafada waxay noqoni mudaafka mudaafu ilayhiga hadduu ku dhex jiro mudaafu ilayhigaa daraf ah weel ah mudaafkana mudaafu ilayhiga ayuu ku dhex jiraayo weelkii uu ku dhex jiru uu yahay mar hadduu mudaafka madruuf yahay mudaafu ilayhigana daraf noqdo lagu dhex jiro idaafadaa bimacnaa fii wey sida bal makru leyli oo kale makru khayaanada waxay dhexdhici alleylida mudaafu ilayhiga ah yaa saaxibayi sijni sijniga waa daraf weel labada saaxibaana ku dhex jira sijniga yaa saaxibayi sijni xabsiga dhexdiisa labadii saaxiibka ku ahaw ku ahayeenow sidaa ayuu u jeedaa idaafada waa bimacnaa fi labadaa xaraf midna idaafada macnihii haddayan qabin idaafada waa bimacnaa laam labadaa xaraf midna haddayan qabin idaafadu macnahooda idaafada bimacnaa laam bay noqoni laamta macaanideedii ayaana meesha imaanayoon soo marrayo ee mulki inay faa'iidayso iyo inay ikhtisaas faa'iidayso iyo inay istixqaaqda waxyaabihii aan soo marray waayahay qaradka iyo danta idaafada loo keenaa mudaafu ilayhiga haddii uu macrifo yahay mudaafka macrifuu noqonaya macrifanimuu kasbani mudaafu ilayhiga haddii uu nakiro yahayna mudaafka hore takhsiis ayuu kasbani oo idaafaduu labadaa macnay faa'iidaysaa idaafada aan ka hadlaynaana weligaa ha garan waayin waa idaafadii maxdada ahayd ama macnawiyada ahayd ee idaafadii lafdiyada ahayd uu soo wadaa idaafadu haddii ay lafdi haddii ay macnawiyo tahay ama maxda waa isku mid eh mudaafu ilayhiga haddii uu macrifo yahay mudaafka macrifuu noqonaya hulaamu zaydin hulaam nakiruu ahaa waagii hore zayd oo macrifad u idaafaysay khalaas hulaamkii macrifuu noqday waa yahay baaulmacaarifu annagii ku soo mudaafu ilayhiga ah haddii uu nakiro yahayna mudaafka ah, hore takhsiis buu helayaa hulaamu rajulin hulaamu imra'atin baa kaa baxaya khaasidin buu helayaa intaasuu ka hadlay musanif ixdif nuunan nuuntan iyo tanwiinka maxaa loo xadfayaa waayo idaafa haddii ay timaado waxa loo xadfi ismigeed marka uu tanwiinsan yahay ama nuun tanwiinka ciwadkae ay u dambayso wuxuu tusinayaa ismigaa inuu dhammaystiran yahay wax ka dambeeyu ku xihan yahayna uusan jirin waxbaana uusan u baahnayn idaafadana waxay calaamad iyo daliil u tahay ismigan ismiga ka dambe inuu ku xihan yahay marka tanaaqud ayaa dhacaya way iska hor imaanayaan tanaaqudkaasi loo daweeyo calaamadii kamaalka ismiga tuusinaysaa meesha laga goynayo oo ah tanwiin iyo nuun ciwadka ah tanwiinka ixdif xadaf nuuna nuun xadaf nuunta oo teliye raaci alicraaba xarfal icraabi icraabka xarafkiisa raaci ee taniyada iyo jamca nuuntiisi wey ow tanwiinan ama tanwiin xadaf mimaa ismi xaggiina ka xadaf tudiifu ay turiidu idaafatahu idaafadiisa aad dooni wadaalika ka tuuri siina tuurin buu ahaa waagii hore tanwiinkii baa la xadfay siina mar haddii loo idaafeeyo tuuru sinaa tuuru siniina tuuru saynaa intoodin waa la yidhaahdaa waani wajruuru jar'a aaniya labada ismi midka dambe jar waa nwi niyo min macnaa min min macnaheeda niyo aw fii fii macnaheeda niyo idaa lam yaslux hadduusan suubanaynin ilaa daaka macnaa min iyo macnaa fii mooye wakudan qaado allaama laam qaado limaa shay u qaadoo siwaadayni ka labadaa ka soo haray waksus khasis uksus awalan mafcuululawal bay u qaadatay jaaraa majruur ku tacalluqay dooni acdi laba mafcuul bay qaadani hida iyo atacriifa labadaasay u qaadatay jaaraa majruur ku tacalluqay dooni labadooda waxay ku tanaasucayaan biladii tala ka dambaysay kar horena ka go calaa ariiqi ilbasriyiin waqsus khasis awalan kan hore biladii kii sababkii ku khasis talaa raacay ow acdisiihi awalka atacriifa macrifanimo sii biladii kii sababkiina ku sii talaa raacay wain yushaabihi اlmudaafu yafcalu wasanfa can tankiirihi laa yuczalu karuba raajina cadiimi اlamali murawaci اlqalbi qaliili اlxiyali wadi lidaafatu smuhaa lafdiya wa tilka maxdaة wamacnawiya wain yushaabih haddii uu shabaho almudaafu mudaafki ayaa wuxuu shabahay yafcalu wasfan xaal uu wasfi yahay falaa yuczalu la siibi maayo can tankiirihi nakiranimadiisi laga siibi maayo wadalika ka ruba raajina cadiimi اlamali murawaci اlqalbi qaliili اlxiyali weeye wadii tan alidaafatu ee idaafada ismuhaa magaceeda lafdiyatun weeye wa tilka taa horena maxdatun wamacnawiyatun weeye yacni wuxuu leeyahay <coughs> idaafadii aan ka soo hadlaynay waxay ahayd idaafa maxda ama macnawiya hayru lafdiyana waa la yidhaahdaa idaafada waxaa la siman oo ka soo horjeeday idaafo la yidhaahdo lafdiyatun iyo hayru maxdatin idaafada lafdiyada ah laba shardi idaafadii laga helo wey mudaafka wasfi waa inuu yahay mudaafu ilayhigana macmuulu litilka sifa qabla alidaafa weynu mudaafka waa inuu noqdaa wasfi wasfina waxaa loo jeedaa ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo amhilatu lmubaalaga saddexdaa waa laisla ogol yahay sifa mushabbahana ku dar afartaas ayaa loo jeedaa ismi faacil ismi mafcuul amhilatu lmubaalaga sifa mushabbaha ismu tafdiil kuma jiro waayo ismu tafdiil weligii ma nasbiyo mafcuulun bih waa yahay afartan awsaafta ah mudaafka haddii uu noqdo mudaafu ilayhigiisana uu noqdo macmuul qabla alidaafa macmuul uu ku camalfali jiray isla markaana wasfiga caamil uu yahay ee camalfalayo idaafadaa waxaa loo yaqaanaa lafdiyatun hayru maxdatin ayaa loo yaqaan waa yahay sababu tasbiiha waan sheegi doonaaye idaafadu mar hadday lafdiya noqoto oo wasfi macmuulkii loo idaafeeyeye mudaafka mudaafu ilayhiga kama kasbanayo kamana helayo tacriif iyo takhsiis midna idaafadii maxdada ahayd labadii arrimood ay kasbanaysay oo mudaafu ilayhiga ay ka kasbanaysay waa macrifanimo iyo khaasnimo sooma ahayn labadaa midna ma kasbanayo mudaaf khaasnimo ma kasbanayo oo qabla alidaafa ubaa khaas iska ahaa mudaaf waayo mar hadduu camalfalay camalfalkanaa takhsiis u keenay qabla alidaafa ayuu khaas sii ahaan jiray takhsiis uma baahna macrifanimana ma kasbanayo oo mudaafu ilayhigiisa macrifada ah kuma macrifoobayo sidaa darteedaa nakiro laga nactiyeeyaa haddii la doono hadyan baaliga alkacbati baaliga waa nacti hadyi buuna nacti ka yahay hadyi waa nakiro baaliga oo alkacbati loo idaafeeye kuma macrifoobaysa mafcuulkeediyaa loo idaafeeyey waayahay idaafada waxaa loo yaqaanaa lafdiyatu waayo horta maxay faa'iidaysaa mar haddayan eh, takhsiisna faa'iidaynaynin tacriifna ayan faa'iidaynaynin laba arrimood ayay mid uun faa'iidayni takhfiif inay faa'iidayso iyo rafculqubxi wax la yidhaahdo inay faa'iidayso labadaa arrimood ay mid faa'iidaysaa waxaa la idaafeeyey sifa mushabbaha hadduusan ahayn mudaafka sifa mushabbaha hadduusan ahayn ismi faaciliya ismi mafcuuliya amhilatu lmubaalagaa la idaafeeyey mudaafka wuxuu kasbanayaa takfiifu lafdi lafdigaa la fududaynaya oo daaribun zaydan way culus tahay tanwiinta cuslayni waxaa ka fudud daaribu zaydin in la yidhaahdo laisu idaafeeyo in allaha baaligu amrihi in la yidhaahdaa fudud oo baaligun amrahu in la yidhahday ka fududdahay takfiifu lafdi bayayay faa'iidayni lafdigay fududayni lafdiyatun waxaa loo leeyahayna waa sida lafdigay fududayni baa loo jeedaa rafcu lqubxina way faa'iidaysaayo sifa mushabaha ee macmuulkii loo idaafeeyey haddii uu noqdo fii bacdi alaxyaan sida alxasanulwejhi zaydun alxasanulwejhi baa tiri marartu bizaydin alxasani ilwejhi xasankan u idaafaysay lqubxi ayuu faa'iidaysanayaayoo haddii aan la idaafaynin qubxi baa imaani muxuu yahay qubxiga hee wejkan haddii la rafciyo oo alxasanu wajhun la yidhaahdo sifadiioo damiirka mawsuufka khaaligka ayaa imaanay ila sifadan alxasanu waa zayd nactiga ka ahayd alxasani laazim waxaa ahayd inay damiir wadata ku xirto eh, u noqonaya mawsuuf damiir laba hayo qabiix bay arrinkan iyuu noqonaya haddii la nasbiyo oo alxasanu alwajha la yidhaahdo xasankani ficliguu ka yimid oo xasuna ah laazim buu ahaa mafcuul muusan qaadanaynin mar hadduusan mafcuul qaadanaynin sifadani in mafcuul la siiyaa waa laga fiican yahay labada arrimood oo labadaba laga wanaagsan yahay ayaa laga badbaadi haddii la idaafeeyo oo alxasanulwejhi la yidhaahdo rafculqubxi buu markaa faa'iidaystay garo waa yahay idaafadu haddii ay lafdiyatun tahay mudaafka wuxuu faa'iidaysanaya takhfiifu lafdi ama rafcu lqubxi labadaa arrimood mid ayuu faa'iidaysanay waayahay idaafada waxaa lafdiye loogu magacaabay arrin lafdiga iyo ku hadalka ku saabsan ayay idaafada faa'iidaynaya arrin macno iyo caqli ku garasho ee ku saabsan ma faa'iidaynayso ilaa idaafadan macnawiyada ah takhsiisiya tacriif bay faa'iidaynaysa takhsiisiya tacriifna waa arrin caqliga lagu garanayo macno ah macnawiya sidaa ayaa loogu magacaabay tanna lafdiye waxaa loogu magacaabay takhfiifu lafdi bay faa'iidaysay ama rafcu qubxi bay faaiideysa idaafada ah lafdiyada waxaa kaloo lagu magacaabaa hayru maxda hayru maxda idaafadeedu ma cadda wey lafriga waxaa hayru maxdo loogu magacaabaya mudaafkan iyo mudaafu ilayhiga waxaa u dhaxeeya taqdiirta wasfigii wasfigani marfuucuu rafcinay oo faacilnimo ama naa'ibulfaacilnimo uu ku rafcinayaa meesha ku jira oo markaan idhaahdo zaydun daaribu camrin daarib iyo camarka laisu idaafeeye waxaa u dhexeeya daaribkan faacilkiisi daaribkan ilaa waa ismi faacil yacmalu camala ficlihi yarfacu faacil faacilka waa damiir mustatira ah oo zaydkii u noqonayo damiirkaa mustatirka wuxuu taqdiirta u dhexeeyaa mudaafka iyo mudaafu ileyhi idaafada marka maxdan ma aha idaafada kale waxaa maxdan loo leeyahay mudaafka iyo mudaafu ileyhiga waxba uma dhexeeyaa loo jeedaa wakan wain yushaabih haddii uu shabaho almudaafu mudaafka haddii uu shabaho yafcalu ficil mudaaric yafcalu ficil mudaaric buu ujeedaa ficil mudaaricna wuxuu shabahayaa wasfi marka uu yahay wasfanta uu ka xaalaynayana xaalo laazima ah weye ilaa xaalada anagii usoo qaybinay xaalo laazima iyo muntaqila soo mahan wakownuhu muntaqilan mushtaqan yaglibu laakiin laysa mustaxiqan sooma ana soo marin xaala laazima a ah weeyaanoo mar hadduu mudaafka yafcalu ficli mudaaric mar haddii wain yushaabi haddii uu shabaho almudaafu mudaafka yafcalu ficli mudaaric haddii uu shabaho wasfan xaal uu wasfi yahay falaa yuczalu laga fogeyn maayo laga siibi maayo can tankiirihi nakiranimadiisii lagama siibayo ka ruba raajina raajinoo ismi faacil ah ayuu naa u idaafeeyey oo mafcuulkiisii ah naadan uu idaafeeyey oo damiir ah kuma macrifoobayo sidaa darteed ay ruba jirtay ilaa ruba nakiray khaas ku ahayd oy jari jirtay rubba ayuu ku jiray naana wuu u idaafeeyey calaamad waxay u tahay raajidan ismiga faacilnaada loo idaafeeyey inayan ku macrifoobin ee nakiray iska tahay ka ruba raajina mid annaga na rajaynayo raajiga oo cadiimil amali yadadiiladiisu ay weyn tahay raajiga oo murawacil qalbi qalbigiisa la argagixiyey raajiga oo qaliilil xiyali xelaysigiisa u yaraaday yajidu minaa maa yuriiduhu waxa uu doonaya inta uu naga helaya badana ka ruba raaji waa ismi faacil cadiimilmali waa sifa mushabaha cadiimilmali iyo qaliililxiyali labadaba waa laba sifa mushabaha murawaci lqalbina waa ismi mafcuul saddexdaba waxaa loo idaafeeyey macmuulkoodii kuma macrifoobayaan wadi tani alidaafatu ee idaafada wasfiga macmuulkii loo idaafeeyey ismuhaa magaceeda lafdiyatun lafdiyo weeye oo waxay faa'iideynay takhfiifu lafdi wa tilka tii horena maxdatun maxdo weeye oo mudaafka iyo mudaafu ilayhiga waxa uma dhexeeyo taqdiirta wa macnawiyatun macnawiyo weeyaanoo faa'iide macnaha ku saabsan ayay faa'iideeyeen ووصل آل بذا المضاف مغتفر وصلت بالثاني كالجعد الشعر وبالذي له أضيف wa waslu al alla xidhiidhinteeda bidaaka lala xidhiiriyo almudaafi muqtafarun waa la dhaafi in wusilat waa haddii lala xidhiiriyo asha biaani ka dambe kaljacdi shacr weeye ow biladii kiibaa lala xidhiiriye udiifa aani aani loo idaafeeye lahu ladiiga ka zaydun adaaribu ra'siljaani weeye wa kownuhaa ahaanshaheeda filwasfi ay ahaato kaafin way ku filan tahay in waqaca waa haddii uu dhaco muanan xaaluu muano yahay ow jamcan jamca oo itabaca sabiilahu muanaha wadadii raacay halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka idaafadu haddii ay maxdo tahay horta mudaafka hore al in la geliyaa laa yejuus ma bannaano ismi la idaafaynaya al in la gelayaa ma bannaano sababkana waxa weeyaan al litacriif baa loo keenaa idaafadana litacriif bay u timaadaa laba adaatu tacriif oo macrifanimada uu wada faa'iidaynayo dan kale loo keenin hal ismi in lagu jamciyaa lama ogola laba aadaatu tacriif asha inay wax macrifayso umbaa loo keenaa idaafadana inay wax macrifaysaa loo keenaa waa laba aadaatu tacriif oo tacriif keliya ah loo wada keenay tacriif keliya ah loo wada keenay marka aan leenahay waxaa la bixinayaa baabulmunaada nidaha wax buu tacriifiyaa munaadaha haddii la idaafeeyo idaafaduna tacriif bay keentaa waa la la kulmin karaya oo yaa cabdanaa inaad tidhahdaa kuu bannaan waa yahay soo labada aadaatu tacriifoo la jamciyey ma aha hee nidaha le tacriif keli looba keeninee dan kalaa loo keenay oo ruuxan in loogu yeero loogu dhawaaqa loo keenay ee waxaa la diidayaa laba aadaatu tacriifoo tacriifun loo keenay dan kale aan loo keenin in la kulmiyaa lama ogola mar haddii aan la ogoleen waxaa ismigii calamka ah haddii loo nideeyana waa mar haddii aan la ogolay laba aadaatu tacriif in la jamciyo al iyo idaafa lama kulmin karo waayahay al iyo idaafa lama jamcin karo waxaan soo sheegnay idaafada laba qeyb inay u qaybsanto qeyb tacriif faa'iidayni iyo qeyb aan faa'iidaynaynin qeybta tacriifka aan faa'iidaynaynin waa wasfi macmuulkii loo idaafeeyey shan mas'aloo ka mid ah al iyo idaafa in la jamciyaa bannaan qaybka ee tacriif aan faa'iidaynaynin oo wasfi macmuulkii loo idaafeeyey shan mas'aloo ka mida in la idaafeeyaa bannaan isagoo alwata jumhuuru naxwiyiin madhabkoodaas sidaa ah. farrag wuxuu leeyahay muطlaqan wasfi oo dhan isagoon waxbaba laga qabanin isagoo alwata waa la idaafeyn kara faraa sida mubarada wuxuu leeyahay waxaa loo idaafaynayaa hadduu damiir noqdo isagoo alwata waa la idaafayn kara hadduusan damiir ahaynna looma idaafayn karo adigu khilaaf saasaa jiraan laakiin madhabka raajixa ah musanifkana uu maray waxa weeye idaafadu haddii ay lafdiya tahay shan jeer mudaafkii alwataa la idaafayn kara shanta jeer afar jeer ayuu sheegay musanifka hal masalana uu ka tegey afarta jeeruu sheegay le masalada u hore waxa weeyaan mudaafkii albuu wataa mudaafu ilayhigiina albuu wata mudaafu ilayhigii macmuulka ahaana albu addaaribu arajuli baa tiri addaaribu arajuli waa isu idaafaysa mudaafkii iyo mudaafu ilayhiga labadiibana al baad gelayso waa bannaan tahay masalo labaad mudaafu ilayhiga al watee mudaafu ilayhiga mid loo sii idaafeeyey ayaa al wata addaaribu ra'siljaarida u miaaliye wey addaaribu ayaa la idaafeeyey al buuna wataa ra'si baa loo idaafeeyey alma wato ra'siga mudaafu ilayhi ka sii dambeeyaa asha wata adaaribu ra'siljahri mas'alo labaad weeye mas'alo saddexaad mudaafka haddii uu muhanan noqdo oo addaaribaa zaydin addaaribu camrin in la yidhaahdaa bannaan mudaafka hadduu taniya noqdo walow mudaafu ilayhiga albayaan la gelinini mas'alada afraad ee u dambaysa inta uu sheegay musanifka jamcu mudakaru saalim haddii uu noqdo mudaafka addaaribu zaydin haddii aad tiro afartaa jeer mudaafka al in la geliyaa bannaan hal mas'alana wuu ka tegey mas'alada uu ka tegey waxa weeyaan ee mudaafka asha wata waxaa loo idaafeeyey ismi aan al wadanin ismigaa asha aan wadaninaa damiir loo idaafeeyey damiirkana wuxuu u noqonayaa ismi al mudaafkii wasfiga ahaa waa la idaafeeyey ismi aan alwadanina loo idaafeeyey ismigii asha aan wadanina lasii idaafeeyeyoo damiir loo idaafeeyey damiirkana ismi alwatu u noqonaya waa la ogol yahay sida marartu birajuli addaaribi hulaamihi baa tiri marartu birajul addaaribi hulaamihi addaarib baad idaafaysay hulaamun alwadanin ayaad u idaafaysay hulaamkii baad sii idaafaysayoo ha baad u idaafaysay haadaasina alrajul iday asha wadatay u noqon jaais way oo bannaantay shantaa jeer ayaa mudaaf al gelin karaa shantaa jeer wixii aan ahayn jumhuuru naxwiyiin mudaaf al in la geliyaa ma ogola fareyse muطlaqan buu wasfi oo dhan al in la geliyo u bannaynayaa waslu al alla xidhiirinteeda bidaa kan lala xidhiiriyo almudaafi ee mudaafka daada isulishaaraha qariibka ah wuxuu ku ishaarayaa wain yushaabihi lmudaafu yafcalu wasfanti yacnii haddii u mudaafka hadduu wasfi noqdo wasfigaa al in la geliyaa bannaan sidaa ayuu u jeedaa wa waslu al al la xidhiirinteeda ama la xidhiirsigeeda bidaa kani ay la xidhiirsato almudaafi ee mudaafka ah mukhtafarun waa la dhaafi waa goorma in wusilat haddii asha lala xidhiiriyo biaani kan dambe mudaafu ilayhiga al haddii lala xidhiiriyo wadalika kaljacdi shacri jacdi waa sifa mushabbaha ashacri buuna u idaafeeyey jacdigana waxaa la yidhaahdaa tinta aan bista ahayn oon jilcanayn aananka kale inon jareerta ahayn dhexdhexaa sida soomaalidoo kale kaasaa jacdi la yidhahdaa kal jacdi shacari kii tinta adkaa wey ow biladii kiibaa alla la xidhiidiyee udiifa la idaafeeyey ahaanii aaniga dambe ayaa la idaafeeyey lahu ladiga aaniga mid loo sii asha la geliyey in wusilat bladii lahu difatani ka zaydun adaaribu rasi ljaanibi zayd addaaribu wasfigii asha wata weeye ra'si baa loo idaafeeyey ra'siga alma watee mid loo sii idaafeeyey oo jaanigaa al wata zaydun ninkii zayd ahaa addaaribu ra'siljaani kii dhaawaca geystay madaxiisa ninka garaaci weeye wa kownuhaa asha ahaanshaheeda fil wasfi wasfiga ay ku sugnaato kaafin ku sugnaanshaha wasfiga ay ku sugan tahay ayaa ku filan in waqaca waa hadduu wasfiga dhaco muhanan xaal uu muhanno yahay aw jamcan xaal uu jamac yahay jamaca oo itabaca raacay sabiilahu muhannaha wadadi yacnii wasfiga haddii uu muhanno yahay addaaribaa zaydin waa bannaan tahay jamac muhannaha raacay haddii uu noqdo jamc muana raaci muxuu u jeedaa jamc sida muanaha xuruuf loo icraabayuu ku wadaa jamcu dakaru saalim weeye ilaa jamcu muanasu saalim waa jamca laakiin muana ma raacayo xarakaa la icraaba jamcu tagsiirna ma raacayo muane xarakaa la icraaba ee jamc sida muanaha loo icraabayo jamcu mudakaru saalim haddii uu noqdo slaal waa la gelin karaa sida ayuu u jeedaa wa kownuhaa fi lwasfi kaafin in waqa sax wey wa kownuhaa fi lwasfi kaafin an waqacna waa la wariyaa an waqaca haddii la yidhaahdo kaafin faacilkeedii buu noqoni wa kownuha oo koonka ayaa mubtadaah filwasfina waa khabarkiisi min xayu min xayu nuqsaan ilaa koonkan mubtado weeye khabar ayuu u baahan yahay kaanadii naaqisada ahayd masderkeedii weeyaanoo khabar min xayu nuqsaanna w laba khabar u baahan yahay filwasfi khabarkiisa min xayu nuqsaan wey naaqisnimada kaafirna waa khabarkiisa min xayu اlibtidaa oo khabarulmubtaduu noqday kaafir ismi faacil weeye inta shartiya haddii laga dhigo in waqaca la yidhahdo jawaabu shardigeedii la xadfo kaafin faacilkiisa waa damiir mustatira an waqaca haddii la yidhaahdana kaafin faacilkiisii an waqacadaa laga soo xariiri wa kownuhaa asha ahaanshaheeda filwasfi wasfiga dhexdiisa mid ku sugan ay tahay kaafin mid uu ku filan yahay weeye an waqaca wuquucuhu dhicitaankii muanan xaal uu yahay muana uu jamcan jamca oo itabaca sabiilahu muanaha wadadiisa raacay wallahu aclam wsal allah wsl wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wala aalihi wasaxbihi waslm